بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت وخميس إن شاء الله تعالى وحأين بالله بدوننا هدي إلى هيرا كتابك لويقنا الأصول من علم الأصول waxaynu soo wadnay fannigii usul fiqhiga ahaa waxaan ka soo bilownay laba risaalaan soo dhammaynay risaaladii murtaqa daluul la odhan jiray iyo markaas waxaa weeyaan risaaladii albidaaya fii cilmi lusuul eh, eh, la odhan jiray labadaas risaalo markaan soo dhammaynay kii saddexaad waxaynu ka dhiganay oon jeclaysay inaan ka dhigno kitaabkan markaas waxaa weeyaan loo yaqaan al usuul min cilmi lusuul lisheekh ibni cuthaymiin raximah llahu tacaala وانا كتاب في صدحات من نغندونا ان شاء الله تبارك وتعالى كتابك انت ناقل وحسك دي دونا الشيخ قري ترجمة دي سعين ان شاء الله تعالى وحكتاب انه أولا مدي عيسى الشيخ وحال إلى محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين عثيمين مركان لين نحيه waxaan u tiirinaynaa markaas waxaa weeyaan awogiisa labaad weeyaane almuqbil alwahaybi atamimi qodobka labaad kunyadiisu waa abuu cabdullaahi weeyaan kunyadiisu qodobka saddexaad mawlidkiisa iyo dhalashadiisa markaynu ka warqanno waayahay mawliduhu ila mawlid waa master miimiya ah. waanu makaanu dhalasho makaanu dhalasho weeyaan marka waxun eh, sheekhu dhashay waxa lagu dhalay magaalada Cunaysa ayuu ku dhashay isla markaana magaalada Qasiim bay soo hoos gashaa ee eh, waxa weeyaan mm, wuxuuna dhashay bisha Ramadaan 27-keedii hijrada nabigu markay aad kun 300 iyo afartan iyo toddoba bisha ramadaan toddobiyo labaatankeedii magaalada cunaysuna ku dhashay kun saddex boqol iyo أفرتني يتضبع بل شيء سنساس أيهن مؤلفك نشأته العلمية بل باركيسي صوكر التام كيسي إمامك وحو حال إذا قرأ القرآن على جده من جهة أمه وحكد الأخرية قرآنك أوقي سحقه هويه وعبد الرحمن بن سليمان قال الدامغ لأورنجري كذبنا القرآن كيف حفظي ثم اتجه إلى طلب العلمي كدبنا وحي أجهيس الشيخ علمك إنه طلبه أجهيس كدبنا وحاوي خطك أيوبرتي إيا حسابتا إيا بعض فنون الآداب فنقا آدابتا اللو أدبك اللو يقانه فنقا أدبك أشعارتي وحي لهاسة وحكمي ذا أيوبرتي مؤلف رحمه الله تعالى وحو أشيخ رحمه الله تعالى قد رزق ذكاء وهمة عالية نوحوا إله وكو أرزاقي مسكح يفهم إيه بلا يهم عالية إله وكو أرزاقي سبحانه وتعالى تارا أنت إبن وحبب رميسيد ألا لا تنال العلم إلا بستة ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمن مرقو حويا ذكاء بلهاؤه نوحوا أهم عالية إله وكو أرزاقي وحرصا على تحصيل العلمي waayo fii musaaxamatihi birukab alculamaa wuxuu ahaa welibaatana qof ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay inuu ku dadaalo cilmiga inuu soo xasiliyo oo culummada uu ciriiriyo oo culummada mar walba uu markaa ah, waxa weeyaan hoos joogo waayo markaas waxa weeyaan taasi mashcadiisa iyo qaabka usoo koro bay ahayd marka qodobka shanaad waan iska soo koobkoobaynaa mashaa'ikhdiisa way fara badnaayeen ragga ugu baarisanaa waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan naasir usacdi raximahu llahu tacaala baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulcasiis ibnu baaz raximahu llahu tacaala baa ka mid ahaa waxaa ka mid aha alcalaama moxamed alamiin ashanqiidi raximahu llahu tacaala waxaa ka mid ahaa cali binu xamdi asaalixi raximahu llahu tacaala waxaa ka mid aha muxamed آه، عبد العزيز المطوع منك لو يقانا كميدها وحا عبد الرحمن بن علي بن عودان منك ليلها كميدها وحا كميدها عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ أيا كميدها مرها خلقي فربضان با كميدها لكن دي ما دامو وحبضنا بدنا علماء مركي دي علماء بدنا لكلمان حضنا مدين لازم جلين بدنا يسوي حقاد لازم وقاد وقبضناه naasir sacdi ayuu aada ugu badnaa markaa afkana kama qaado shaykhunaa sheekh cabdiraxmaan naasir sacdigaas wahay mar walba qodobka lixaadan yar taabanayna isna talaamiidiisii iyo ardaydiisii waxaan leenahay talaamiiduhu waa cadadun laa yuxsaa walaa yuxsaru waa markaa cadad aan la tirin karin oo la koobi karin weeyaan laakiin waxaa mudan inaan baraarujiyo muqadimada saxiixu muslimka markuu marayay oo saxiix muslimka sharxayay sharxa uu ku sharxay saxiixu muslimka waa sideed mujalad marka uu marayay wuxuu tilmaamay raximahullahu tacaala markii uu bilaabayay baabkaas inuu afar qof ku bilaabay afartaana bacdahum ay iskaba habsaamayeenba oo laba inta iska habsaaman laba ay sii joogayeen ama hal saddexa habsaamayeen hal u imanayaa laga yaabaa haddana waxaa weeyaan ikhlaas iyo sabir buu isku darsaday sanadihii ugu dambeeyey ee markii dambe geeridiisu ay soo dhoweyd shan boqol oo arday baa la gaarsiiyey markaas waxaa weeyaan xalaqadiisa keliya boqol iyo konton fadhiyeen inta kale ee markaas waxaa weeyaan ka aflaxdayna iyadana hadalkeed wadaa markaas shan boqol iyo wamaa zaada ayay ahaayeen waxaa mudan marka inaan tilmaamo wax aan loo sabrin sideedaba lama helaba darajada layskama iskama gaaro uun markaa لم تحصل المجد تمرا أنت آكله ولن تبلق المجد حتى تعلق السبرة حوما لين الشرفت إيا الدرجة تمدير أدقوا مرموصنا يسمعها داري ميسيد شرفت إيا الدرجة إلا أدعقت قرار كيدا وكذبنا النبيسيد يعني نقبل أن الله كسوامره هذا هلين لكن أؤمن ما لنا أرغفاذين inaad tidhaahdo un marka halkan imaamu hebel layga oran waa habeenka xalahaayo odsaday wax ka jira male waxaas dayib qodobka lixaada toddobaad aan raba inaan yar taabto wuxuu yahay mu-alafaadka sheekha iyo kutubta uu qoray ama aahaaruhu alcilmiyahba haddaan idhaaho أولا كتابك وقرأي كوباد وحكمدها فتح رب البرية بتلخيص العقيدة الحموية أي ليلها ومرقى صحوية عقيدة الحموية للشيخ سلام تيمية أي صوي اختصارنا يا أصوب قابيي كتابك حويا لبد الأصول من علم الأصول با كميدها مركز وما أنت أنه حينه وحكميدها رسالة في الغسل والطهارة والصلاة وحكميدها كفر طارق الصلاة رسالة سليلاه وحكميدها مجالس شهر رمضان كتابك سليلاه وحكميدها الأضحية والذكاء كتابك سليلاه وحكميدها المنهج لمريد العمرة والحج كتاب كيسا ليلاه وحكمية تسهيل الفرائد كتاب كيسا ليلاه أما أرغائد في علم الفرائد نوجراي وايه اللهم استعان وحكمية شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى كتاب كيسا شرحي وحكمية رسالة في الحجاب حجاب رسالة وكقري وحكمية القواعد المثلة وأسماء أسماء الله الحسنى وكقر رحمه الله تعالى كتاب كاس واحد تكتمات كسمي منك اللي يقانو الإمام دكتور خضير الجيلاني العروسي ومركز حويا آه اللهم سبحان علمada waaweyn waqtigii hore doctorada ka qaatay jaamacada Madiina kamid aha ayaa marka tartimaad ku sameeyay oo Fathul Mannaan markaas waxa weeye Fathul Mannaan اللهم كتاب فتح المنان ليراه بتتمة شرح قواعد المثلى لشيخ من عثيمين باليراه هل مجلد وين اد في عيها مرخوا قواعد المثلى با كميدا وحكمنا عقيدة أهل السنة والجماعة با كميدا مع شرحها صلاحوين وإساقوا بصاري وحكمنا مواقيت الصلاة رسالة سليلاهم وحكمنا رحمه الله تعالى وحويا أقسام المداينة والدليل سي قيمه هذه وكور رحمه الله تعالى وحكمه كتبتي سمرك تفسير آية الكرسي رسالة في عن آية الكرسي أحكام سيدي تفسير غير وكور رحمه وحكمه مرقى الشرح الممتع على زاد المستغنع وشرية مجلدة مطبوعة وحكمنا مرقى الخلاف بين العلماء وأسبابه وموقفنا منه الخلاف بين العلماء أصبابه وموقفه آه، وموقفنا منه سألني ساسا كمذا وحكمذا رحمه الله تعالى كتبت وقري من قاس من مشكلات الشباب رسالة إلهه ومن يرضى حبه كوين لي وحكمذا وصول التفسير ومن قاس في عن أي أكمذا مركز يشرح صار مركز شرح مقدمة وصول تفسير شخصا متينية وحكمذا رسالة في الدماء الطبيعية للنساء oo digaada dumarka ka yimaada iyo dhiigyaha dumar ka yimaada ama ha noqda xaydka ama nifaas ha noqda ama mustaxaada ha noqda iyo dhabar furan ee risaalo uu ka ururiyey iyadana alqowl almufiid fii sharxi kitaabi tawxiid ayaa kamida kutubta u qoray waxaa kamida nayl larab من قواعد ابن الرجب الحنبلي لكن كتابك واحد وقايسون للطابعين كتابك النيل الأرب من قواعد ابن الرجب الحنبلي لم يطبع سوى الطابعين بأنواع كتابك إساقا الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع كتاب كيسا اللي لها كمدها وحكمنا مختارات من إعلام الموقعين وإعلام الموقعين قوة سوى قابين أيها وحكينا إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار كتاب كيسا اللي لها كمدها وحكمنا منظومة في أصول الفقه لكن منظومة أصول الفقه معها ومنظومة أصول الفقه خاصة ومنظومة قواعد كاحب وايه والله عليه وسلم وحكمنا مختارات من الطرق الحكمية والطرق الحكمية والطرق الشرعية للشيخ مقيم الجوزية يصوك خلاصين يا مركا وحكمنا شرح رياض الصالحين وأفر مجلدة واكمدة وحكمنا كتبتي شرح الأربعين النووية وهل مجلدة ومطبوعة وحكمنا فضح ذي الجلال والإكرام وبلوغ المرام فوق شرح اللح مجلدة ومطبوعة waayo waxaa kamida kutubtiisa waxa weeyaan sharaxa uu saaray saxiix albukhaariga oo toban mujallada waxaa kamida kutubtiisa sharaxa saxiixu muslimka uu saaray oo isna markaas waxa weeyaan allahuma salli alayhi wa sideed mujallad ah wamaa ilaa daalika taqriiban dhowr iyo soddon baan sheegnay intaa iyo in ka badanba waxaa kamida markaa hadda risaa'ish fataawaadkiisa majmuuc ulfataawa la yidhaaho isna markaa ilaa sideed iyo toban mujallo taqriiban gaara ayaa markaas waxaa weeyaan ka mid a raximah allahu tacaala as-ilatu muhima risaalo uu bixiyey ayaa ka mid a raximah allahu tacaala markaa imaamka raximah allahu tacaala aad buu u dadaalay intaa aan sheegay iyo in kaleynu iskaga gaabsanaynaba hadda wakhtiga suuna inooga dhicin ayaa markaas waxaa weeyaan uu qoro raximah tacaala imaamkan wafaadkiisa qodobka ugu dambeeya sideedaadan aan taabtay rabaa wuxuu yahay wafaatuhu geeridiisii raximahullahu tacaala wuxuu dhintay sheekhu raximahullahu tacaala fii yowmi alarbicaa alkhamis cashara min shahri shawaal bisha shawaal shan iyo tobankeedii maalin arbaca ayuu dhintay raximahullahu tacaala hijrada nebiguna ay ahayd kun afar boqol iyo labaatan iyo kow ay ahayd ayuu dhintay raximahullahu tacaala bacda almaradi alaliimi xanuun aada u daran intuu ku dhacay kadib oo jirkiisa sheekha aada u dhammeeyey ilaa ay dhacday sheekh raximahullahu tacaala miisaankiisu inuu hoos uga degay soddon iyo sideed oo miisaankiisu uu gaari waayey soddon iyo sideed uu gaari waayey miisaankiisu walidaalika markaas haddana isagoo sidaas oo isagoo xanuunsanaya oo rafaadsan ayaa waxaa dhacday markii dambe intuu soo luudu iqabta yidhaaho ayuu iban jiray uu isku dayi jiray markaas waxaa weeyaan inuu markaas waxaa darsiga bixiyo isaga oo haddana maca dalika waxa weeyaan xanuunsanayo oo lahayo ayuu inuu darsiga bixiyo isku dayi jiray imaamku raximahullahu tacaala wuxuu isku dayi jiray inuu markaas waxaa weeyaan sunnada nabiga aada mutaabaceeyo walidaalika waxaa la yidhaahaa waxa ku dhacday cudur baa ku dhacay sheekha waxaa lagu yidhi marka waxaa la samaynayaa cudurkaa kugu dhacay keliin baa lagu siin ba lagu dhaktar baa lageeyey laakiin ninkaasi timahoo dhan buu daadiyaa garhkana xabadi kugu hari maysaa lagu yidhi wuxuuli intaan gar xiiran ilaahay la hortagi lahaa kolle waan dhimanayaa anoo dhintaayo dhaanta innagana wadaadada maanta markaas isdaadaraacintaa ku badanoo waxa weeyaan ama dee biduuni sabab buuba iskaba xiilayaa oo wuxuu iska markaa waa dhib ma waa iska sunne buu leeyahay kadaab weeyaan garku sunno maaha garku in la daayo sheekhow inaan la xiiri karin waa ijmaac khilaaf kuma jiro ijmaac weeyaan mas'aladaasi laakiin waxay laisku yar khilaafaan ma la qori karaa ma la yar gaagaamin karaa laakiin isaga dhan in la xiiro ma banaano taa waa la isla ogolyahay markaa marka waxa weeyaan amarkuna waajib buu keenaa sida usulfiqiba aynu ku aragnay oo almru yaqtadi اlwujuub walasla ana alamra wannahya xutim ilaa ida nadbu aw ilkurhu cunim idan marka waxaa weeyaa nebiguna sal slam amar buu ku bixiyeyo ucfu llixaa iyo wafiru llixaa iyo arkhu llixaa iyo wakaa marka waxaa weeyaa nebigu sala allahu calay wasalam aad buu uga hadlay warka noocaasi waa war aan geed uu qabsada aan lahayn yani imaamku waxaan ka wadaa sunnada nebiga suu ugu dadaali jiray ayaa cajiib ahayd raximahullahu tacaala imaamku marka waxaa weeyaan nin wuxuu ahaa aada u cibaado badan xalaal miirad badan oo warica oo taqi ah ayuu ahaa raximahullahu tacaala wa kaana laa yakhaafu fi llaahi lowmata laa'im wuxuu ahaa welibaa welibaatana mid aan markaas waxaa weeyaan ka cabsanin waxa weeyaan ilaahay markuu xaqa markuu sheegayo mid dagaalamaya dagaalkiisa muna ictibaarinayay raximahullahu tacaala imaamku wuxuu ahaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala haybad uu siiyey buu ahaa walidaalika waxa dhacday isagoo sacuudiga socda ayaa waxaa dhacday nin sigaar cabayaa ka hor yimid wuxuu ku yidhi sigaarka iska daa buu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi yaa sheekh khalli baynii wa baynahu ishtaraytu bithamani maada maxaa kaa gala adiga marka waxa weeyaan eh, dhaafu ku yiri marka markaas wuxuu ku yiri marka sheekhi ee eh, nuusaymiin ma taqaanaa ku yiri markaas uu yiri ha waan qaanaa arab nuusaymiin buu yiri marka anigu nuusaymiin baan ahay ninkii uu tuuray alqad dukhana وقال يا شيخ عفوا جزاك الله خير قال لي اهو ويري شيخ ورخالي قليي ولذلك وحيدا يبحون مضو adigu waad istacriifin kartaa liajli lmaslaxa darteed waa isku tacriifin kartaa ama munkar ha lagu suuliyo ama balaayo ha lagaga badbaado ama dhib ha lagaga badbaade eh. waxaa laga yaabaa qof dhib inuu sameeyo qaba hadduu adiga ku gartay inuu dhibkaa joojiyaa laga yaabaa liajli tacriif marka waa loo samayn karaa marka wuxuu ahaa imaam ilaahay subxaana watacaala haybad uu siiyey buu ahaa ee ma ahay wadaad islaamkasta ay xagxagan garto ma ahay markaa imaamku raximahullahu tacaala waxa weeyaan xanuunkaa kadib ayuu dhintay raximahullahu tacaala waxaana la yidhaahaa markaa cumrigiisu markaa toddobaatan iyo afar sano ayuu noqday markaa cumrigiisu raximahullahu tacaala inta hadda uu sii aasan yahayna iyana markaas waxa weeyaan waa lix iyo toban sano sanadkii lix iyo tobnaad hadduu ku jiraa oo inta sanadkan cusub aynu ka galnay uunbuu ka galay isna hadda bal intaa waxaan isku dayi doonaa tarjamadiisa sheekha intaa in ka badan buu mutaystay laakiin intaa waxaan isleehay yar xasuusin intay noqoto uun noocan waa markaas waxaa weeyaan in markaas nawna intaa yar ishaaro ay noo noqoto uunbaa unbaan isleehay markaa imaamka raximahullahu tacaala bal kitaabkiisan usuul fiqiga ugu talagalay ayaynu markaas waxay isku dayna aan dhaqaajino haddaba kitaabku luuqa hadduu shaygu u baahan yahay istilaax hadduu u baahan yahay miithaal hadduu u baahan yahay intaba isagaa sheegay innagu waxaan ku darnaa waa wax yar oon badnayn buu noqon doonaa insha allahu tacaala oo tacalluqaad la lahoo إن شاء الله سيد أقصان وقت نحبحي دكتور هاريع إن شاء الله كتابك دي لهينا واي مقدمة مقدمة هي مقدمة لبدا والله أخري هذه مقدمة أتلاهد هردع بين نقونيسا marka hordhacan markaas waxa weeyaan wuxuu noqonayaa marka kitaabka hordhac gabigiisa oo suulfiqi waa la oran karaa ama waxa la oranayaa intan yaran hore kitaabkiibay muqadimo u tahay muqadamahana waa la dhihi karaa oo iyadana markaas waxaa weeyaan waa soo hormarin markaa kala iftitaax markaa qaala fadiilatu sheekh wuxuu yidhi jazaahu allahu can alislaami waalmuslimiina khayran islaamka iyo muslimiintaba xaggooga allaha kaga abaalguda khayran khayre alxamdu mahad oo dhani wa ashri jinsiyada ahayde lilaahi ilaahay bay u sugnaatay naxmaduhu allah waanu ku mahadinaynaa wanastaciinuhu waanu kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruhu dembidhaafna waan weydiisanaynaa wanatuubu ilayhi waanan u tooba keenaynaa wanacuudu billaahi ilaahayna waan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafahayaga shararkooga ومن سيئات أعمالنا عمل رضا يذكور حنحن إمن يهده الله قفك إلى حنورينا فلا مضل له cid markaa hallayn kartaa ma jirto waman yudalil cid ilaaya halleeyana falaa haadiya lahu cid hanuunin kartaa ma jirto wa an laa ilaaha وحن مرخاتي عيا إلى حق له عابدا إنه نجرم إلا الله إلهي موياني وحده كريقي لا شريك له إذ استغفتوا أحلوا ذلك مجرته لا في ألوهيته ولا في الغبوبيته ولا في أسمائه وصفاته وأشهد وحن مرخاتي عيا أن مح... أنا وأن أشهد وحن مرخاتي عيا ana muxamadan nebi maxamed cabduhu addoonka ilaanu yahay oo rasuuluhu iyo rasuulkiisii salallaahu allaha ammaano calayhi dushiisa wa calaa aalihi iyo ehelkiisii wa asxaabihi asxaabtiisii iyo waman tabicahum ciddii raacday biixsaanin wanaag ku raacday ilaa yowmi iddiini ilaa maalinka markaas waxaa weeyaan lays abaal marinayo qiyaamada وصلى الله الله نبت قليا تصليما نبت قليا أما بعد فهذه تقدم رسالة ورسالة رسالة أو مختصرة لسوء قابي ما هي قصوة في أصول الفقه بي قصوة انتهي كتبنا هوا نقرنيب الشيخ يري على وفق المنهج المقرر منهج المقرر كأي الله السوغي وافق ليس للسنة الثالثة سنة صدحات athaanuwiyati ee dugsiga sare yacni sanada saddexaad dugsi sare sanadka saddexaad manhajka loogu talagalay baanu ugu talagalnay buleeyaha sheekhu waa sidaa fi lmacaahid alcilmiyati macaahida cilmiga wasamaynaha waxaan ku magacaanay alusuulu min cilmi lusuul alusuulu waa usuushii laga soo qaatay min cilmi lusuuli cilmiga usuulka la yidhaaho waayahay as'alu llaha ilaahay baan weydiisanayaa an yajcala camalanaa inuu ka yeelo khaalisan lilah ilaahay subxaana watacaala war amiin dhaha khaalisan lilaahi ilaahay subxaana watacaala mid u baraxla naafican licibaadillaah addoommada ilaahayna anfaca inahu ilaahay qariibun waa alla u dhow addoommadiisa mujiibun waa baryaman ajiibaya usuul fiq halkan mualifku raximah llahu tacaala wuxuu soo wadaa usuulu tacriifkiisa tacriifkana labadii siyaabood ee sheegnay kitaabkii horumarkan soo marinay uunbuu kaga hadlayaa labadaasina waxay ahaayeen taxliili iyo tarkiibi bay ahaayeen soo maaha taxliili waa markii kelimada usuulna gooni loo tacriifiyo kelimada fiqhina gooni loo tacriifiyo taxliili baa la yidhaahaa tarkiibina waa magac waa usuulu lfiqhi oo iswadata ayaa la qaban lihaada alfanni baa la odhanoo si guud guudo iswadataa loo tacriifin fannigan bayna la qabu tahay kadib markuu tacriifiyo tacriifka ixtiraazaadka uu ku saarayo ayuu marka sheegi doonaa oo waxaa waxaan uga jeeday waxaasaa ku baxay hadalkana markaan idhi kaasaa ka baxay kaa kale markaan idhina kaasaa ka baxay buu ku odhan doonaa kadibna wuxuu sheegi doonaa faa'iidada fannigani uu leeyahay bu insha allahu tacaala sheegi doonaa intaasi tacriifkay noqon doontaa kadibna alaxkaam ayuu sii geli doonaayo axkaamu takliifiya iyo axkaamu alwadciya yuu adabaqasha duldhigan doonaa fiiri marka usuul fiqhi tacriifuhu qeexitaankiisa usuul fiqhi yicrafu waxaa lagu qeexaa biictibaarayn laba ictibaar الأول باعتبار مفرديه لوليس مفرد والبدي أصول إيا فقه لبلاس أو لاعتباري ويان أي باعتبار كلمة أصول كلمة أصول إنا تعريفيه قول الله تعريفيه وكلمة فقه كلمة فقه إنا قول الله تعريفيه صحيح؟ طيب وتعريف كان كويري تحليلي بالإله ما قاعد ما فهمي تحليلي ayaa loo yaqaanaa tacriifka noocaasana allahum salaam alayhi tukla fal usulu haddaba usuul jamcu asli weeyaan asli baa usuul lagu jamciye wa huwa asalkuna maa kii weeyaan yubnaa lagu dhisay calayhi dushiisa hayruhu hayrkii lagu dhiso asal waxaa la yidhaha wixii wax lagu duldhiso hemiiskani hadda gebigiisu waa asal sababku waxaa weeyaan he wax lagu duubayna way noo dultaallaa ayadii biyaheedna way noo dultaallaa kutubtiina way noo dultaallaa aniguna marmar qacmahaba saaranayaaba waa usuul weeyaan waa asal weeyaan soo maaha heedseerkani hadda waa asaloo heedjiingadii baa ka sarqaysa soo maaha waa asal weeyaan wakaa maa yubna calayhi kayruhu baa la yidhaha wa min daalika kaa waxaa ka mid a ah asluljidaali jidaarka asalkiisa وهو جداركنا اساس هو وهو جدارك اصلkiisuna asaas waa asaaskiisa gidaarkan la dhisay asaaskiisu waa dhagaxaantii markii hore la qotabiyey ee la isku keen keenay ee sawirka la mariyey hawaaga horuna sawir jirina dhoobada sawir looga dhigi jiray la isku wada dhijiyay weeyaan bayib wa aslu shajarati geeda asalkeeda ka mid ah alladii waxa weeyaan asalkaasoo tatafarqacu ay ka farcamaysa minhu xaggiisa aqsaanuha halaamaheed geedu asal iyo farac bayba ka kooban tahayba asalkii wuxuu noqonayaa hawaa gunteedii faraxuna waa laamahan midhaha aynu ka goosanayno waaye ama qodaxda u bixiyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والفيري إلهي سبحانه وتعالى صوغها الله ولا قرآن كالبلاغة دي ساديابيسا إيه رضا صاو فيرسو قبقاق ومعجز قرآن أنا طنب ويربا قال يسابه قرآن كواد يابيسا يعني هو بلاغة دي سوى عجيب وياه واي يعني ويرن قالمني على هل كلمه سميان وكاس واي inta isku wada tagaan oo baamiye xirtiisa oo dhan arab bal wakaas hal kalima keena kiri kiri واي ضعف الطالب والمطلوب وحوري ألم ترى ميان أركين كيف سيد ضرب الله إلهي وسمي مثلا تصالي كلمة كلمة كلمة طيبة oo maxay tusaale tahay kelimada wanaagsan ka shajaratin waa geed oo kale geedo iyaduna dayibatin wanaagsan asluhaa geeda gunteedu haabitun wuu sugan yahay wa farcuhaa laamaheeduna fi samaai xagga samada iyo kor buu galay ilan samada luuqada carabiga maa fawqa ka la yidhaahaaye waa wixii kaa sarreeyoo dhan eh hee kor weeyaan markaa geedaasi way ishaysataa soo maaha geedaas hadda waxay ka kooban tahay qeyb gun ah iyo qayb markaas waxaa weeyaan koray ama qayb asala iyo qayb faraca sidaasoo kale kelimada wanaagsani iyaduna waa sidaasoo kale oo geedaa wanaagsan bay la mid tahay laba dhinacba dhinaca ay koobaad kala mid tahay waxaa weeyaan geedan marka ay wanaagsan tahay faa laga heli oo hee har wanaagsan baa laga heli ama midho fiican baa laga heli soo maaha dayib kelimada wanaagsanna heesada qaaba laga heli suu nabigeenu tilmaamay sal allahu alay wasalam heesana waa lagu mutaysane ma wax sahlan baa dayib dhinac kale iskaga mid yihiin dhinaca kale kelimada wanaagsan waxaa asal u ah sharciga asal u ah soo geedahan geedkana waxaa wanaagsanna waxaa asal u ah guntiisa balaynu soconay alfiqhu tacriifka hadda usuul kelimada usuul buu gooni u tacriifiyey kelimadii haddana fiqhi buu gooni u lugatan xagga luuqada carabiga alfahmu baa la yidhaahaa wa minhu qowluhu amarka markaynu maraynana intaanba ku saalayn doonaayo maya maya cafan kalaamka markaynu marayno ayaa wuxuu qaybin doonaa qaybo marka markuu ka sheekaynayo afcaasha ayaa wuxuu oran doonaa afcaal nabiy maaha kalaamku soo maaha waxa weeyaan ila waxa kale kalaam kalimatun kalimun howlaha markuu kala sheegayo ayuu ka mudaarici yafhamu wa ka amrin ifham wa ka maadin ka fahima saasuu noqon doonaa kaas waynu gaari doonaaye wuxuu yidhi marka wa minhu qowluhu tacaala alla hadalkiisii baa ka mid a ah, waxlul ilaahoo fur cuqdatan guntin oo min lisaani carqabkayga ku sugan yafqahuu qowlii hadalkayga ha fahmaane he fiqhiga lagu sheegay waa markaas waxaa weeyaan waa fahm weeyaan wasilaaxan isilaaxa ahlucilmiga waa macrifatu alaxkaami alsharciyati alcamaliyati biadilatiha tafsiiliya waa macrifatu alaxkaami axkaam in la barto axkaamtii alsharciyati ee sharciga ahayd sharciga loo nisbeeyey waayahay allahuma salaamu calayhi tulaam alcamaliyati ee markaas waxaa weeyaan camaliga ahayd alaxkaam maxaa ku baxay waxa ku baxay markaas waxaa weeyaan axkaam marka aad tidhi waxa ku baxay markaas waxaa weeyaan axkaam alla wax alla wixii caado ahaayoo dhan baa ku baxay axkaam alcaadiya axkaam sharciya waxaa ku baxay axkaam alcaadiya alcamaliya markaad tidhi ictiqaadkii oo dhan baa baxay biadilatiha tafsiiliya adilatu lijmaaliya baxday ama usuul fiqhi baa baxay halkaasay kula duwan yihiin waa isku miduunu alcilmu معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة الإجمالية بأدلة التفسيرية والفقهية إجمالية وحي قشاه أصول الفقهية مرخى انت أصل مصوضة شيخة بشيء دونه دكتور هذا وحيري اللهم استعانوا عليه تكلان falmuraadu ujeedada laga wada biqowlina alcilm macrifa waxaa laga wadaa alcilmu wadan macrifo markaan wari cilmi iyo danimaan ka wadaa lianna idraaka alaxkaami alfiqhiyati qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa yaqiiniya si yaqiiniya ad hubto waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa daniya كما في كثير من فربان بصيدة كسوغان ومن المسائل مسائشة كميدة مسائل بلان بصيدة الكسويهين ذنيات وكل سيهين مسائل كبركون قدعيات يقينيات وكل سيهين هم مركا وحوق يسمى معرفة إيا أقوام صلى الله عليه وسلم إما يقينية وإما ذنية والقاس واضح سماها والمراد أجدد لقوضه بقولنا هذا الكأمره ها الأحكام الشرعية أمري وح الأحكام بالغوضة المطلقات اللي كل مي من الشرع الشرعي حقيسة كالوجوب أوكله وحوا واجب هلك لا يقاطع مع شو لا يقاطع ورخا وحبا كما جيران وحا هلك لا يقاطع شيخ هي شرعي لا يقاطع صحيح وتحريمي اوكلي وحن وحرام يو وحلال شرعي قال لك قادسة ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون فخرج به وحكم بحي الأحكام العقلية أحكام في عقلها هيدو طنبا كبحري كمعرفة أن الكل kulligu akbaru min aljuzi inuu ka weyn yahay waa qeyb iyo waa dhammaan waa midkee weyn waa dhammaan soo maaha kitaab baan baran iyo saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim baan baran uma baahno waxaas iyado waa caqligaad ku garanaysaa iyada waayahay allahuma salaan waalay sulaan waaxid waa nisfu lithnain maxaad ku garatay inuu xabadu mis ay tahay marka ithnain maxaad ku garatay caqligaad ku garatay soo waayahay allahumma salli alayhi wasallam الأحكام العادية والأحكام العادية وكمعرفة نزول ضل برف كالصوت دقيتان كيسو أود برته في الليلة الشاطية هلينك قبو إذا كان الجو مركو يجوي صحوة مد صافئة وايه هذا الوية قالنا ama waktigaas oo kale badan inuu roobku yimaado oo kalaba wadaadadeenu waa xoolo dhaqatada ah he waa ka yidhaaheen markaas waxaa weeyaan bishan waa maasii iyo waa markaa diqimti iyo waa kan baa lagu hayno bil walba calaamada u yeelan almuhim marka bisha noocaasa ah, roobku bilahaasu yimaadaa waka masalan waxay ku odhanayaan roobku wuxuu bilowdaa magaabi wuu bilowdaa beerahana waxa aada loo qotaa maasiyaya qodaalkeeda aad loo bilaabaa halkaasaa lagu fari somaada fahmin waayahay allahuma ustaaan caleyhi tuklaan walmuraadu ujeedada laga wada biqowlina hadalka nili alcamaliyatu maa shay baaba laga wadaa laa yatacallaqu aan ku tacalluqin bilictiqaadi ictiqaad ka salaati salaada oo kale wasakaati sakada oo kale eh waayahay dhinac markii laga fiiriyo ictiqaadku salaada iyo sakada uu kasoo gelayaa lictibaari wujuubiha laakiin wuxuu ka hadlayaa waa camal eh wax ictiqaad oo qalbiga uun ku hadha maaha buu leeyahay saasuu sheeku leeyahay fa waxa ku baxay bihi tacriifkan alcamaliya ah maa yatacallaqu wixii ku tacalluqa bilictiqaad ka tawxiidillaahi ilaahay oo la waxido ومعرفة أسمائه الله برطه وصفاته الله برطه فلا يسمى ذلك فقه بلغ ومقع في الإسلاح فقه إسلاح بل ومقع ومقع إسلاح فقه ومقع وطاس اللهم استعانوا عليه تقلان وايهي والمراد أجيدنا لقوة بقولنا هذا الكامل بأدلة التفصيلية أدلة الفقه ويان almaqruunati ee lala xiriiriyey bimasaa'il alfiqhi masaa-isha fiqhiga altafsiiliyati ee tafsiiliga ah yacni waa la kala saarsaaray fakhraja bihi usuulfiqhi baa ku baxay halkaasi kulduwan yihiin maxaa yeelay liana albaxha baxhiga fiihi usuulfiqiga la baaro inamaa yakuunu wuxuu ahaadaa fii adilati alfiqhi alijmaaliya adilada fiqiga ee ijmaaliga mihaalka siin doone eh, mihaal waxaa tidhi almru lilwujuub oo kalaa tidhi ma adilatun kuliyatun ijmaaliya mise waa adilatun tafsiiliya waa adila ijmaaliya weeyaan wax walbaa soo gelaya soo maaha laakiin waxay u baahan tahay fiqi inaad la aaday markaa u baahan tahay adiladan ijmaaliga waxay u baahan tahay adila tafsiiliya usuul fiqhigu marka muxuu baahan yahay fiqhigii fiqiguna wuxuu baahan yahay markaas waxaa weeyaan usuulkii u baahan yahay labadooda waxaana faraca fiqiga minhaajka faraca allahu mustacaan waynu ugu tegi doonaa صاحب مراق السعود ألفديسنا صاص إنهاران دونايو أصوله الدلائل الإجمالي وطرق الترجيح قيد تالي وما, لل... وما للاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد آه calaa maa qad rajax saas oran doona haddii ilaahay yidhaah marka hadda waxaan u socdaa usuluhu dalaa'il lijmaali waka sidaas weeyaan athaani marka tacriifka wuxuu ku soo dhameeyey taxliiliga loo yaqaano ayuu halkaa ku soo dhameeyey athaani kan labaadi waa bictibaari kownihi la qaban waa bictibaari u yahay la qaban لهذا الفن المعين فنigan la magacaabay oo waa maxay marka waa faniga usul fiqh magac u yahay marka muxuu taariifkiisu noqon markii taariifku waa tarkiib la yiraahdo wuxuu noqon بأنه يساق علم يبحث علم وعلمي علمي أو يبحث لقباره ونقنية ويهي يبحث لقباره غراه عن أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية iyo wa kayfiyat alistifaadati minha qaabka looga faa'iidaysanayo iyo wa xaal almustafiidi kan faa'iidaysanayo xaaladiisa waa imise qeyd horta waa ijmaaliya xaggan dig kayfiyat alistifaada minha xaal mustafiid mid walba waxbaa ku baxaya falmuraadu ujeedada laga wada biqowlina alijmaaliya amale alqawaacid alcaama weeyaan waa qawaacid caamka mila qowlihim alamru lilwujuub wannahyu liltaxriim waka alamru amarku للوجوب واجب وصغناضي والنهي نهينا للتحريم وصغناضي والصحة صحتنا تقتضي وحيبا كانسا النفوذ شيء إنه فلو فخرج به الأدلة التفسيرية وكبحي فلا تذكر في أصول الفقه لقمشك إلا على سبيل التمثيل القاعية قاعية لقصة علينا يمويان مثالا قصية salaada dadaalku yidhaa waa daliil iska waa tafsiili weeyaan waa tafsiiliyo waa masalo iska fiqiyo tafsiiliyo weeyaan laakiin markaas waxaa weeyaan markaan ku idhaha amrulwujuub waa daliil markaa ijmaali ah weeyaan daliilkii tafsiiliga in loo geeyo inuu baahan yahay walmuraadu ujeedada laga wada biqowliga wa kayfiyatu listifaadati minhaa macrifatu kayfa yastafiidu laxkaama axkaamta qaabkuu u faa'iidaysanayo inuu barto min adilatihaa adiladeedana uuga faa'iidaysanayo waa maxay waa bidiraasati alaxkaami bidiraasati axkaami alalfaadi alfaadda axkaamteeda inuu daraaseeyo oo lafdigan waxaasaa ka dhalanaya fiiri waaqiimuu waa maxay waa amar amarka maxaa ka dhalanaya waajib waxawey laa tafcal waa maxay waa nahyi maxaa ka dhalanaya taxriim baa ka dhalanaya waka xillun waxa weyaan xalaal maxaa ka dhalanaya shayguu mubaax yahay waa alfaadan baad fiirinaysaa walidaalika usuul lfiqhigu wuxuu ka hadlaa min cawaari lafdi lafdiga macaanida ku imanaysa ayuu ka hadlaa war ficilkaa samaysay waa xaaraam khamrigaad cabtay xaaraam baa samaysay halkaas isagu taagan yahay ninka faqihii laakiin ninkan usuuliga wuxuu leeyahay markaas waxaa weeyaan laa tashrabu lkhamr khamriha cabina idan anu halkaas taagan yahay markaa anigu markaad cabtay inaad xaaraam cabtay kamaana faa'iideysan laakiin halka nahyi inaan ka faa'iideysan kuleeyahay isagu marka waa sidaa markaa walidaalika waa kii markaas waxaa weeyaan sideedaba wuxuu ka hadlaa fiqigu lafdigan cawaaridiisu ka hadla julhu waa cawaarid lafdi allahuma salaam alayh wuxuu yiri markaas waxa weeye muraadu bi qawlna wa kayf ma'rifatu kayf yastafidu al-ahkam min adillatiha bi dirasati ahkam al-alfaz wa dalalatiha iyo wa dalalatiha ma'anida ay ku tusinayso oo maxay macaanidu min umuumin waa caam iyo wa khusuusin khaas ah wa idlaaqi mutlaqnimo ah wa taqyiidin qayditaan ah wa naasikhin naasikh ah wa mansuukhin ah ninka faqiihi wuxuu kici adiga waxa kugu waajibay buu u kici markii la soo gaaro markaas waxaa weeyaan markii la soo gaaro marka caam adu waxa waxan kugu waajibisay kuma waajibin adiga ficilkaaga wixii ka dhashay ayuu ka hadlayaa laakiin ninkan usuuliga isagu wuxuu ka hadlayaa lafdigan uu dul taagan yahay bas lafdigan buu fiirsanaya والمراد بقولنا وغير مرخى والناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه كاهل لسان كيسة أي يستفيد كيف إذا اسم أدلة الفقه أدلة الفقه أحكام أحكامتين والمراد جدد اللقوة بقولنا هذا كان وحال المستفيد ومعرفة حال المستفيد منك المستفيد كي المستفيد كحال دي سنبرت وهو المستفيد كما المستفيد وياه سمي مستفيدا وحلوه مقعابي لأنه يستفيد بنفسه wadamada burka markaad waxa weeyaan aad tagto waxa weeye haddii maalan dadku ay tilmaamayaan sheekhu waxay ku odhanayaan wallahi waa mustafiid saasay ku odhanayaan <laughs> waayahay <laughs> markuu wuxuu yidhi yastafiidu binafsihi shaksi ahaantiisu uga faa'iidaysan alaxkaama axkaamta min adilatiha adiladeeda oo waa maxay waa sidee waa libuluuqihi gaadhitaanka uu gaadhay markabat alistihaad markabada istihaadku gaadhay فمعرفة المستهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث وحا لغو بارا قبي في وصول الفقه ولغو بارا وانا من دوران فائدة وصول الفقه أصول الفقه فائدة إن أصول الفقه إن أصول الفقه علم هو علمي علمي أو جليل القدر قدر كيسويه بالغ الأهمية مهمة سنة وحال ديرتهي غزير الفائدة فائدة سنة أوينتهي aadna u farbaan tahayna waad oran kartaa ghazuul alfaa'idati faa'idadiisa aaday u farbaan tahay faa'idatu marka faa'idadiisa iyo tamaradiisa iyo mirihiisa waxaa weeyaan atamakun waa inuu qofku makansado oo gacanta uu ku dhigu hanto hanashada waad garan sooma waa yahay min xusuuli min xusuuli qudrat min xusuuli qudratin qudra inuu soo xasiliyo qudrada oo yastatiicu uu awoodayo bihaa bisoomiha uu ku awoodayo istikhraaja alaxkaam axkaamta inuu kusoo saaro axkaamtii asharciyati ahayd asharciga min adilatihaa adiladeedana uu ka soo saaro calaa usasin aas-aasyo saliimatin oo nabad qaba wa awalu man qofkii ugu horreeyo jamacahu jamciyey fannigan awalu man allafahu wuxuu ahaa ka fannin mustaqilin fannin madax bannaana ka dhigay الإمام الشافعي بوها محمد بن إدريس رحمه الله تعالى ولو تجدون هدي لها إذا لفين مراغ الصعود بينو تجدون وكان دون هدي لها إذا ألف حرم دون وحوي أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي وغير وغيره كان له السليقة مثل الذي للعرب من خليقة إذن ورم دون هدي لها إذا مقعد يقول ريسوح كقرت ويسقوها كتاب في سعر رسالة وايه وين اخرينا هبانا ديوانين اللهم صل عليه تقلا مركا الرساله كقري مركاس ولباتنا وحو قري وحيالي علم كلامكي iyo waxyaalii kale qashinka oo dhan ka saaray ayuu kaliya cad kitaab sunnah ku wadi ragii dambe ku raacay sida ibn xasmi rag badan oo lamid ah baagi dambe rag badan oo mutaakhiriin ah balaayo kale noo soo dhaxgaliyay oo man baahan واول من قصدودي وجمعه الجمعية كفني مستقل فن من أحبنا كان إيه الإمام الشافعي هو محمد بن رحمه الله تعالى ثم تطالعه العلماء علماء أخرى في ذلك فألفوا فيها التأليف المتنوعة تأليف كالدولان دي كوية أنترين أن مركب فني بالله بيدي وكبيرها اي كقرين ما بين منصور من مركب نصرية والله في الضيئة مركب صنع نظمي أهين ومنظور من الله تحوى قبل لغدغي ومختصر من الله سوء قابي ومصود من مطوله xataa saara ilaahooday fanan fani mustaqilan oo madax banaan oo lahu isagoo u sugnaaday kayaanuhu jiritaankiisu kayaanuhu waa jiritaankiisu iyo wa miisaatuhu sharaftiisu alaxkaam wallahu aclam wsal llahuma wslam ala nabiyna mxamed sl slem maanta halkaa inoogu jooga insha allahu tabaaraka wa tacaala